kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keena wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale kulanto wanaagsan saaxiibayaal barnaamijkanana waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr eed maantana ku maqli doontaan haddii eeba idmo waxaa ka mid noqon doona khasaaraha duulaanka yuhuudda ay ku qaaday khaza way sii soo taraysaa nafsad yuhuudda dhibaato weyn ayaa la gaarsiiyey tiro dadka ka dhintay ayaa iyagana sii kordhaysa waxaa sidoo kale dahaynaa ururka xamaas waxay ku goodinayaan inay layn doonaan maxaabiista ay ka hayaan yuhuudda wararkii ugu dambeeyey duulaankaas ayaan dul istaagi doonaa maxaase ka naqaanaa falastiin waa xubinteena wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan qodobada kale ee barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid ah nin caanka ah baraha bulshada oo loo xiray kadib markii uu afligaadiyey madaxweynaha angola iyo saadaal sheegaysa in balaayiin ruux ay kuleel dartiis guryahooda uga qaxi doonaan xubnihii joogtadiinoo ahaa ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku jiray kaalinta suugaanta ee kusoo dhawaada mar kale ay kulanka keeneen goosba taadaysu dalawaada i daryeela noqon ka soo baxay cosabkeedu diyahay waa dabci lagu yiqiine annadaymadaadiyo jacaylkaagan daala wamlaygu daabi ruuxi u taaga degdeg farax ma shawqigaadyo dalakaalay ilaawe daalay oo kaalayo nooliya kaalay oo dabka iyo horeeyo codka fanaanka axmed cali cigaal ayaa ku luuqaynayay heystan barnaamijkana kulanka keenan ayayna daafur noogu tahay maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay anaan garanin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn ku noolo

aynu ku bilownayahay dad badan oo magaalada muqdisho jooga ama gobolka banaadir waxaa laga yaabaa inay si maalinlaa ah ula kulmaan iyadoo ay arkaan ciidamo canshuur ku qaadaya dhismooyinka ama guryaha cusub ee markaa la dhisayo ama kuwa la dayactirayo ama xataa canshuurta bil sanadlaha ee guryaha waayo dhexe waxaa aada usoo badanaysay ciidamadaas nafsad ahaantooda oo tagaya goobaha qur-aanka lagu barto sida dugsiyada qur-aanka oo kale iyo xataa masaajidada oo ay sheegayeen inay canshuur ka qaadaan ama diyaar u yahay cashuur ka qaadaan mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad culays kala kulanto guriyo ku yaala markaad degan tahay meel u dhexeysa laba degmo oo labada degmoba ay gurigaas canshuur weydiistaan hadaba maanta arrintan waxaa ka hadlay maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee amniga ee gobolka banaadir ayaa waxaa u tegay gubadley iyo kaaraan halka iska galaan halkaas maalmihii lasoo dhaafay dadka degan cabasho waxay ka qabeen in goobaha waxbarashada iyo sidoo kale dugsiyada qur-aanka iyo sidoo kale masaajida laga qaadayay lacaga cashuura oo deegaanka gubadley iyo degmada kaaraan ciidamanka socda ay tegayeen warqada isbabar socdana laga qaadayay maxaa axmed iiriya yabo waxa uu sheegay maamulka gobolka banaadir haba aysan qorshaha ugu jirin inay lacag cashuura ka qaadaan goobaha cibaadada iyo goobaha diinta islaamka lagu barto sidoo kalena aysan hadda kadib aqbali doonin in laba warqadood oo isbabar socota dadka loo geeyay canshuurta laga qaadayo masaajidda iyo dugsiyadana nooma qorna annaga cashuur in laga qaado masaajid iyo dugsi canshuur laga qaadaayo kuma qorna maaragta faylka dawladda hoose ee gobolka banaadir kuma qorna waana ay maqlaayaan maaragtay labadii maamulba waa ay maqlaayaan amarkaas waa amar duq magaalo aniguna hadda maaragta aan idiin sheegaayo waa maqlaydiin sideedaba masaajid iyo dugsi waa la kaalmeeyaa waa la garab istaagaa waa maaragtay eh, waxaa la rabaa inay nooga duunaadaan eh, waxa kaloo dhan inay nooga duunaadaan la rabaa maxaa yeele waa meeshii dadku isugu imaanaya bulshada oo ilmaheenna iyo jiilalkeenna soo saarayda waayo marka inaan ayaga wax ku tarnooo kabna maahane ma rabno inaan culays iyo dhib u geysanno laakiin waa qasab in la yaqaanno dugsiyada ku yaalla deegaankan masaajidda ku taalla xaalad amni darteed laakiin inaan maaragta culays kala saarno ma rabno xaalad amni haddii ay inkugu yimaadaan maaragta maamulladu la shaqeeya hadduu ilaaha yidhaahdo laakiin culays iyo qarash ay ayaga la rabo in la dul saaro iyo in laga qaado taas iskumana ogin haddana saacaddanoo laga bilaabaan halkaas ka iclaamayna inaysa hawshaasu bataatan annaga noogu jirin qorshaha cabashadiinnii inaan ka jawaabno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir eh, annagoo wakiil ka ah gobolkii banaadir oo dhan iyo gaar ahaan duqii magaalada waxaan rabnaa inaan idiin sheegno warkii ninka odagaa uu ku hadlo halkan oo ahaa canshuur suuragal maahan in laba warqadood oo kala socoto la keeno oo gobol banaadir ka socoto arrintaas waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo waa saxsan tihiin laba waraaqoo kala socota hadday idiin timidna waa qalad saxna maahan ilaahay hadduu yidhaahdana hal waraaq oo socota ayaa idii imaan doonta ilaahay idanki wax allaalo iyo wixii dhiba oo ay geysteen maamul degmo ee gobolka banaadir maamulkiisa hoos yimaadana waa laga xisaabtamayaa diyaarna uma nihin loomana noqon doono dad shacaba in la dulmiyo oo shacab dawladnimada ogol canshuurtii ogol laakiin warkooda uu yahay waxaan rabnaa canshuur nidaamsan iyo maamul maaragtay aan hawshaas ugu hagaagno meeshaan dabcan sidaad sheegteen xuduud eh, deegaan waay laba laba laba gubadley iyo maaragtay kaaraan hawshaas annagaa isku noqonayno annagaana maaragtana laga rabaa inaan soo salayno hadduu ilaah yidhi oo hal warqadaa idiin timaaddo arrintaas ayadaa waa ka raalligelinaynaa isdejiya dhib ma jiro culays ma jiro shalay ahayd markaa hadashaan maantana waa inla joogna mar dambena inku soo noqon mayda ilaah idankii wuxuu culays uu gaarana maamulka insha allahu tacaala ka xaajoo doona hadduu ilaah yidhaahdo iyo dadkii ay gaareen adinkuna waa mahadsantihiin inaad cabashadiinna muujidiin oo aadna soo gaarsiidiin aad iyo aadaad ugu mahadsan tihiin annagu ma rabno dadka in la caburiyo in la dhibo in waraaqo isgarab socda ay u yimaadaan wax allaalay wixii qaldan oo lacag dowladeed sideedaba waa inay sistam ku timaaddaa sistamna ay ku dhacdaa marka raalli ahaada odayaasha iyo dhallinyarada iyo xaafaddaoo dhan maamulkii waa wada joogaan waa arkaydiin gubadleyna waa joogaan kaaraanna waa joogaan madaxdii eh, saroo gobolka ka socotay wafdiga gobol ka socdana waa inla jooga isdejiya guryihiinna ku laabta codkaasna waa guddoomiye ku-xigeenka amniga ee siyaasadda maamulka gobolka banaadir deegaanka eh, sheekh aadan dheere oo kaaraan ku yaala gubadleyna saaran ayuu maanta tegay warbaahintana kula hadlayay waxauu ka hadlayay arrinta ku saabsan in cashuur aan laga qaadi karin masaajidda iyo sidoo kale goobaha lagu barto culumta islaamka sida dugsiyada qur-aanka oo kale arintaas maalmaha lasoo dhaafay deegaankan aad bay uga taagnayd weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan haddii aan eegno markaana puntland magaalada garoowe waxaa ka furmay maanta shiray ay yeelasheen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka puntland bayaana ayay kasoo saarayaan laakiin waxyaabaha ugu waaweyn ay ka hadleen waxaa kamid a ah inay muhiim tahay in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo oo bilowga sanadka cusub gaar ahaan marka la gaaro eh, sideeda january ay doorashada qasab tahay deegaanadaas ay ka dhacdo iyagoo aada uga walaacsan in doorashadaasi ay dib u dhacdo ama xataa waqti korobsa la sameeyo weliba maanta madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dane ayaa muddo laba bilood kadib dib ugu laabtay magaalada garoowe qaar ka mid a ah musharaxiintii oo si adag uga hadlay cododkoodan idiin soo gudbinayna xaaladda dalku marayo waa ujeednaa dimuqraadiyaddii meesha ay marayso waa u jeednaa waa soo dhammaatay waxaa layna ka rabaa keliya sidii dalka doorasho loo gelin lahaa inaan ka shaqayno siddeedda janawari ma aha maalinta u dambaysa ee said cabdulaahi deni soddon iyo kowda nofembar soddon iyo kowda nofembar madaxweynuhu hadduusan soo magacaabin guddigii xulista baarlamaanka waa la magacaabayaa ma aha sideeda januari in la gaaro xilliga la qabto doorashadu bilaabato waa inay kowda diseembar magacaaban yihiin guddigii soo xulidda baarlamaanka dowladda puntland waa run dastuurka puntland wuxuu u samaysan yahay hab dimuqraadiya laakiin lama gaarin qofna ma gaarsiin siciidna meeshii ugu xumayd buu gaarsiiyey meeshii ugu xumayd buu gaarsiiyey waataa maanta boosaaso leh labada maayar waa taa laleeyahay urur saddex iyo toban helay ama xisb saddex iyo toban helay baa laga qaaday mid afarmid afar leh baa la siinayaa taas waa ayna daysa waxaan rabnaa doorashadii in la qabto wakhtigeediina lagu qabto innagu waxaan rabnaa hadday taasi dhici weydo inaynu u diyaargarowno in la qabto doorashadii ummadda puntland loo qabto isimada haddii isimadu aysan xaaladdu inta ay taagan tahay wax ka qaban siddeedda janawari waxa laysla gaaraa waa dal burburay dalkuna inuu burburo lama rabo firaaq dastuuriyan dalku inuu galo lama rabo waxaan rabnaa marka shirkani inuu noqdo shirkii diyaarin lahaa dalka sidii loo badbaadin lahaa anugu waxaanba qabaabaa siciid xitaa guddiga lagu aamin mayo siciid xitaa guddiga lagu aamin mayo siciid baan guddiga ku aaminaynaa boosaaso wuxuu hadda ka sameeyey aan ognahay siciid baan waxaan guddi ku aaminaynaa guddoomiye ku-xigeen intuu diiday isagoo saa u taagan xoogay miyaan ku aaminaynaa oo shan qof yidhi waa adkaatay miyaan ku aaminaynaa xitaa guddiga lagu aamin mayo waxaan rabnaa marka inaynu u diyaar garowno dalkan sidii looga sabarta bixin lahaa xaaladda uu ku jiro waxaan rabnaa inaynu isimada runta u sheegno war isimow haddeen dalku nabadgelyo weyne war isimow dalka hadda fawdo kama dhicin siciid wuxuu ku socdaa fawdo waxaa soo haray baarlamaanka dowlad walba iyo baarlamaankeedu waa israacaa waad ogeydeen madaxweyne farmaajo laba sanaa loogu daray markii dambaan socon weyda hadday iyagu intay qaataan raacaan oo saa dhahaan wax macnaha ka bedeli mayso inaynu dowladdii puntland la dhiso waxaan marka leenahay akhyaaray waxaan rabnaa inaan u diyaargarowno in dalkan la badbaadiyo annagu xabad ma rabno dagaal ma rabno waan ognahay siciid isaga hadda abaabulka ku jira hadda maanta baabuur wuu ka soo kaxaynaya qardo keenaya garoowe waxaas waa borxofta laakiin wakhtiga rasmiga waxa weeye war dalkan doorashadiisii soddon iyo kow miyay ku dhammaataa nofembar soddon soddon kow ku dhammaataa maalintaasa asal ah maalintaa haddii guddigii sicid soo saari waayo maalintaa guddigii dadka mucaaradkaaba ah soo saaray dadkan halkan fadhiya waxay aad iyo aad ugu heelanaayeen inay puntland ka gudubto nidaamkii hore ee lagu yiqiin oy u gudubto nidaamka ku dhisan qof iyo cod dastuurka puntlandna uu ku astaysan yahay nasiib darada dhacday waxa weeye dowladda ama maamulka xilligiisu hadda uu dhammaanayo inay leexiyeen barnaamijkaas oo ay ka dhigeen shaati hal qof gashan karo oo ah madaxweynaha markaa xilka haya waxaa marka dadweynaha puntland u muuqatay inaan madaxweynaha lagu aamini karinin inta ka hadhay ee doorashada inaan lagu aamini karin barnaamijkii aan u hanweynayn oo qof iyo cod inaan lagu aamini karinin xilliga kala guurka ah ee loo baahan yahay waxgaradka puntland noocay doonaan ha ahaadeene inay tallaabo qaadaan waana tallaabadii ugu horraysay waana tallaabadii ummadda puntland u jihayn lahayd inay gasho doorasho siddeedda janwari laba kun iyo afar iyo labaatan puntland waxaa dhaqan noqday in doorasho la galo shantii sanaba mar waxay noqotay dhaqan siyaasadeed la ilaaliyo oo qofna uusan ku talagelinin inuu wakhtiga dhaafo muddaxileedka in la ilaaliyo waxay noqotay wax lagu yaqaana puntland oy uga duwan tahay maamulada kale ee dalka doorashooyinka ugu dambaysay oo saddexdii isku xigay mid walba waxay ku dhacday siddeeddii janawari ee wakhtigeedii loogu talagalay iyadoo weliba heshiis lagu yahay marar badan waxaa lagu dooday sida halkan uu ka caddeeyey raggii ugu horreeyey inay dowladdan isku dayday inay beddesho dastuurka dastuurka puntland wuxuu ku dhisnaa qof iyo cod laakiin madaxweyne faroole iyo madaxweyne cabdiweli iyo madaxweyne deni waxaa lagu doortay heshiis siyaasadeed iyo lifaaq gaara iyadoo puntland dastuurkeeda ay ku caddahay in ay tahay dowlad dimuqraadi ah oo baarlamaani ah oo madaxweynaha ay dooranayaan golaha baarlamaanku oo haddana shantii sanaba ay mar dhacayso kuna dhisan nidaamka xisbiyada badan cidna laguma abaalmarinin inay gaari weyday wakhtigii lagu talagalay madaxweyne faro laguma abaalmarin gaas laguma abaalmarin madaxweyne danina lagu abaalmarin mahayo faylyarka isagu uu sameeyey oo ahaa dalka iyo dadka inuu gaarsiiyo dimuqraadiyad iyo nidaamka xisbiyada badan waxaa muuqata wakhtigii ay ku dhici lahayd qof iyo cod waa dhammaatay waxaana dhumiyey madaxweynaha hadda xilka haya waxa ay noqonaysaa mar haddii fursaddaas ay dhumiyeen sidii madaxdii ka hore dhacday oo aan soo sheegay farool madaxweyne faroole iyo madaxweyne gaas iyo deni isagaba in lagu noqdo sidii puntland lagu yaqaanay oo ahayd heshiis siyaasadeed in doorashadaa lagu galo lix iyo lixdankii lasoo doorto wakhtiga noo harayna haddaynu kaba gaadhsiin karno aynu sidaa ka gaadhsiinno waxaan ummadda puntland marna yeelaynin in lagu darsado hal maalin xataa yeeli mayso waxaan maqlaynaa afar bilood iyo lix bilood iyo siddeed bilood iyo siddeedda janawari hadday jabto puntland wax ka xalaala iyo wax ka xadhaanay ma jiraan cid sharci ku fadhida iyo cid doorasho ku fadhidaana ma jirto waxaana ku muuqata hantidii ummadda puntland waxna xamar iyo doorashadeedii bay ku dhammaadeen waxna dibad wareeg iyo hoteello iyo shoobin bay ku dhammaadeen waxna guryaha xaafadda karin ee nairobi iyo meelo lamid ay ku dhammaadeen waxaa markhaanti ka ah dimuqraadiyaddii puntland oo siciidani waday inay burburtay waxaa dhacday in degmadii boosaaso oo magaalo madaxdii ganacsiga oo ay saddex iyo toban xubnood ka heleen in urur afar xubnood helay lagu wareejiyey maayarkii inay maanta laba maayar leedahay magaalada boosaaso dimuqraadiyaddii puntland waa dhimatay sida cali xaaji sheegay waxa weeye nin hadda lagu abaalmariyey inuu bilaabay ma jirto nin walba waa bilaabay meel buu geeyey siciiddani meeshii ugu xumayd buu geeyey waxaan rajaynayaa dowladda cusub ay soo socota in la maxkamadeeyo dadkii xadgudubka ku sameeyey nidaamka dowladnimo oo puntland oo muddada afariyabaatanka sana a soo jiray waa in la maxkamadeeyaa waa in maxkamad la saaraa ay ugu horreeyaan baarlamaanka hadda fadhiya ay ugu horreeyaan waxaan ka rajaynayaa odayaasha soo socda haddii lasoo xulo in dadkii baarlamaanka codeeyay gacantana taagay uusan hal qof kaga soo noqon in dib loo magacaabo haddii uu kaga soo noqdo waxaan ka hadlayna waxba kama jiraan cododkaasi waa qaar ka mid a ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka puntland shir maanta ka furay magaalada garoowe ayay ka hadlayeen sidaad maqlayseen aada ayuu u dhaliilayeen madaxweynaha hadda xafiiska jooga saciid cabdulaahi dani waxaana aada uga digayaan waqhti kororsi ama doorashadu inay dib u dhacdo barnaamijka ala socotaan waa kulanka kene sharfaheedoyag waa hagaag weli waxaa la socotaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka keenan idaacadda kulmi magaalada muqdishona waa nagala socotaan xaaladda falastiin ayaan eegaynaa markan yuhuuddu si xoog leh ayay u duqeynaysaa marinka qasa ee dhulka reer falastiin iyadoona wasaaradda caafimaadka ee falastiin ay sheegtay toddoba boqol oo qof oo rayida inay ku dhinteen duqeyntan aan kala joogsiga lahayn sidoo kale boqol iyo ah waa caruur dadkaasi qaza lagu dilay tobannaan ayaa iyagana la yaaban oo yuhuuda sida weerarkuu dhacay ilaa sagaal boqol oo ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarada ururka xamaas ay ku qaadeen dhulka xoogga looga haysto meelo badan oo qaso ka midana sidaasoo kale burbur xoogle ayaa ka dhacay kadib markii eh, madaafiic xoogle ay ku dhacday ururka xamaas dagaalyahanadooda waxa ay sheegeen in dadka rayidka ah ee degan magaalada layidhaahdo ashcalon ay ka guuraan deegaanadaasi si ay uga badbaadaan gantaalada magaalooyinkaas ay ku garaacayaan afeenahooda ururka xamaas oo gaar ahaan guutada layirahda alqasaam ayaa yidhi dadka reer ashkalon ku nool waxaan u sheegaynaa in ay haystaan waqti ay kaga guuraan sababtaa wuxuu leeyahay waan xoojin doonaa duqeynta halkaasaan ka wadno magaaladan qiyaastii labayo toban kilomitr ay dhinaca waqooyi kaga jirtaa ama kaga beegan tahay marinka khaza afeenkan wuxuu yidhi annagoo ka jawaabeyna dambiyada cadowgeenna iyo dadkeena ay barakicinayaan kuna qasbayaan inay guryahooda ka qaxaan meelo badan oo qaso ka ah annaguna waxa aan siinaynaa dadka degan ashkalon iyo dhulka naga haystaan waqti ay kaga guuraan ka guura buu magaaladan wixii ka horeeya shanta galabnimo ayuu yidhi afeenkan oo abu cubeyda magaciisa la yidhaahdo yuhuuddu waxaa la sheegay xataa inay bartilmaameysteen gaadiidka gurmadka deg ah oo dad dhaawacya ah siday dhinaca kale hogaamiyaasha carabtu aad ayay uga gaabiyeen in arrintan ka hadlaan arrintan waxaa markii dambe ka hadlay hogaamiyaha ururka ama shiicada dalka ciraaq ee muqtada sadar layirahdo wuxuu leeyahay waxaan ku dhaleeceynayaa hogaamiyaasha carabta inay ku guuldaraysteen inay si waafi ah u taageeraan dadka reer falastiin isagoo ku tilmaamay arrintaas inay ceeb weyn ku tahay shir jaraa'id oo uu qabtay waxa intaas ku daray inuu diyaar u yahay isagu in ay gaarsiiyaan dadka khaza biyo iyagoo loosii marinayo dalka masar suuriya ama meelo kale waxaana ugu baaqay dowladaha carabta inay xaqiijiyaan sahayda korontada iyo biyaha dadka reer qasa inay helaan ugu yaraan waxuu sidoo kale ku baaqay in siyaasadda dadka falastiin la labalaabo wuxuu yidhi dhammaan dalalka waxay u degdegeen inay taageeraan ukrain markii la weeraray waxaana sababta buyiri arrintaasi in arrintaani ay saameyn yeelato laakiin maxaa keenay buyiri qasa in loo gurban waayo intaasoo dhan maxay u waayeen reer qasa ayuu isweydiiyey wuxuu sidoo kale intaas uu ku daray muqtada sadar inuu tilmaamay in dowladaha carabta ah ay caadi ka dhigteen inay xiriir la sameystaan israel taasoo uu sheegay inaysan wax faa-iida ah aysan lahayn israel wuxuu yidhi waa urur waa dowlad argagixiso ah, oo loo baahan yahay in laga qabto dad dadyowga muslimiinta gaar ahaan reer kasa ama falastiiniyiinta oo dhibaato badan ay ku hayaan siduu hadalka u dhigay xamaasiyiintu waxay ku hanjabayaan inay layn doonaan dhammaan dadka ay haystaan ee israa'iil u dhashay haddii ciidamada yuhuuddu ay sii wadaan bay yidhaahdeen duqeynta ay qasa ka wadaan qoraal ka soo baxay ee ururka xamaas waxaa lagu yiri waxaan dili doonaa la haystayaasha yuhuudda ah markasta oo diyaaradaha ama yuhuuddu ay duqeyso qasa ama guryaha falastiiniinta ah taasoo micnaheedu yahay baa layidhi in ilaa saddex boqoloo kun oo qof oo qasa degana hadda ay la kulmayaan culays xoog leh iyadoo malaayiintii kale hore uga sii qaxeen qoraal ka soo baxay waxaa lagu urarkan duqeynta hadaa sii wadaan waxa aan wadi doonaa anaguna inaan dilno kuwa aan idinka hayno abu cubeyda ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta falastiin waa hadalhaynta ugu weyne toddobaadkan oo dhan warbaahinta caalamka iyo dunida oo dhan hadaba dalkan falastiin maxaan ka naqaanaa waa xubinteena wax ka bar wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan. Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, Japan. Mongolia, Laos, and Tibet, Indonesia, the Philippine Islands, Taiwan. kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena wax ka bar wadamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan keenan toddobaadkanna xubinteenna waxaan kaga hadli doonaa waayaha dalka falastiin falastiin oo loo yaqaano dowladda falastiin waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala galbeedka qaaradda aasiya waa dal intiisa badan ay yuhuudda xoog ku haysato waxaana magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah qudus ramallah daanta galbeed iyo qaza dhulka dalkan falastiin oo yuhuuddu ku qabsatay dagaalkii lixda cisho ee dhacay sanadkii kunsagaalboqolitoddobayolixdankii wuxuu xuduud la leeyahay masar jordan iyo lubnaan oo yuhuuddu ay ka xigto iyo badda mediteraninka oo dhinac ka saaran caasimadda dalkan waa qudus waxaase jira magaalooyin kale oo dowladda hadda jirta ay ku shaqeyso sida ramalla oo kale khaza ayaa ah deegaanka ugu weyn dhulka falastiin qaramada midoobey ayaa mas-uulka ah kormeerka iyo la socoshada dowladnimada falastiin waxayna qaramada midoobey ku leedahay kursi aan joogto ahayn ama waxaa loo yaqaano kursi sharafeed falastiin hadda waxay xubin ka tahay ururka jaamacadda carabta ururka shirweynaha islaamka ururka ay ku jiraan dowladaha aan la aqoonsan iyo ururo kale tira dadka falastiin waxaa lagu qiyaasaa in ka badan shan milyan oo ruux waxaana dalkan looga hadlaa afka carabiga oo ah luuqadda rasmiga ah dalkan waxa uu madaxbanaanadiisa qaatay nofembar sanadkii kuniyosagaalboqoliyosideediyosideetankii hase ahaatee waxa uu kursi ka helay qaramada midoobey dhammaadkii labada kun tobankii falastiin waxaa laga adeegsadaa lacagaha dalalka jordan masar iyo tan maamulka yuhuudda waxaana gaadiidku isku dhaafaan dhanka midiga dadka afafka yaqaano waxay magaca falastiin ku macneeyeen dhulkii barakeysnaa ee u dhexeeyay webiga urdun iyo badda mediteraneanka markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka qaramada midoobay ayaa meel marisay qaraar qasab ahaa oo yuhuudda lagu dejinayo gobolka bariga dhexe laguna qaybinayo dhulka falastiin qararkaas oo tirsigiisu ahaa waxaa diiday dowladihii xilligaasi carabta taasoo keentay inuu qarxo dagaalkii carabta iyo yuhuudda u taageero ka helaysay reer galbeedka dagaalkaas oo socday ilaa yuhuuddu waxay ku qabsatay dhulka falastiin waxaana ay xataa qabsadeen ilaa buuraha golan haytis ee syriya diinta islaamka ayaa ahaa diinta rasmiga ah ee dalka falastiin waxaana bulshada dalkaasi wax ka badan boqolkiiba sagaashan ay yihiin muslimiin islaamka waxaa la aaminsan yahay in dhulka falastiin uu gaaray qarnigii toddobaad markaas oo gobolka shaam ay gaartay khilaafadii raashiduun ee hogaaminayay cumar bin khadaab ilaahay ha ka raali noqdee magaalada qudus ee caasimadda falastiin waa magaalada saddexaad ee muslimiinta waana halka uu ku yaalo masjidka al aqsa oo ah halkii laga dheelmiyey suubanaheena maxamed naxariis ee nabadgelya korkiisa ahaatee sidoo kale waa halkii qiblada ahayd ama loo tukan jiray ka hor kacbada masjidkan uu la aaminsan yahay in la dhisay sanadku markuu ahaa lix boqoliyo waxa uu qaadaa ama ku tukan karaa in ka badan shan kun oo ruux xagga dhaqaalaha haddii aan eegnana falastiin dhaqaalaha ugu badan waxay ka heshaa dalxiiska waxaana dadka ugu badan ay tagaan bariga qudus daanta galbeed iyo qasa oo muddo dheer go'doonsan xagga dhaqanka haddii aan dadka falastiiniyiintu waxa ay dhaqanka kala mid yihiin dadyoga kale ee carbeed waxaana aad ay caan ugu yihiin xirashada cimaamada cad ee midabada madowga leh taasoo caan ku ahaa hogaamiyihii xorriyadda falastiin yaasir carafaad kubadda cagta ayaa aad looga xiiseeyaa dalkan falastiin inkastoo aysan heer wanaagsan ka gaarin cayaartooyda qaranka dalkaasi waxaase jira cayaaro kale oo aada loo xiiseeyo xubinteeni wax ka bara wadamada caalamkana todobaadkan waa naga intaa tana toddobaadka dambe amaana allah waa hagaag xubinta lamidana todobaadka dambe ayaa dhegeysan doontaan hadii alla idma barnaamijka kulanka keenin ayaadna la socotaan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network albaa marinaya laafta codka macaan fanaanda ilaah raxmadee qadro daahir ige iyo ku heestan barnaamijkeenna kulanka keenana qayb nooga tahay heese kale noo soo socda saaxiibayaalood maqli doontaan markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamud aadan ayaa diyaar laha mahadsanid burhaan waa talaado taariikhduna waa tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka waa maalinta laba boqol siddeetan iyo saddexaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan siddeetan iyo laba cisho hadii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah. maantaoo kale sanadkii labada kun iyo afartii doorasho ka dhacday magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa madaxweynaha soomaaliya loogu doortay allaha u naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed maanta kale sanadkii labada kun iyo tobankii allah u naxariistay abwaan abshir nuur bacadle ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho maanta kale sanadkii labada kun tobankii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa booqday magaalo xeebeedka cadale kadib markii laga saaray al-shabaab maanta kale sanadkii labada kun iyo labaatankii allah u naxariistay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii kumeel gaarka ahayd marxuum cali khaliif galeer ayaa aas qaran loogu sameeyey magaalada muqdisho maantaoo kale sanadka markuu ahaa kunsagaalboqoliyosideetankii saddex kun oo qof ayaa ku geeriyooday dhulgariir ku dhuftay waqooyiga dalka algeria maantaoo kalena sanadkii labada kun iyo kowdii diyaarado dagaal oo mareykanka laga lahaa ayaa duqeyn ka geystay magaalada kaabul ee caasimada afghanistan maantaoo kale sanadii labada kun iyo sagaalkii dowladaha turkiga iyo armeniya ayaa kala saxiixday heshiis nabadeed ugu dambeyntiina maanta kale sanadkii labada kun saddex iyo tobankii koox burcad ah oo afduub ku heystay ayaa sii daayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka liibiya cali saydaan guud ahaana waa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aad bay mahadsan tahay waryahana lool maxamuud aadan oo nala socodsiinaysay qaar kamid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay haweeney saameyn ku leh baraha bulshada dalka angola ayaa lagu xukumay laba sano xariga kadib markii ay aflagaadaysay madaxweynaha dalkaasi jaw lawrence oo ay ku aflagaadaysay bartiga tigtoga haweeneyda magaceeda waxa lahahdaa ana de silva maguel laakiin waxa ay baraha bulshada kusoo gashay oo aada loogu yaqaanaa netnahara waxay markii ugu horeysay maxkamadda ay ku xukuntay lix bilood oo xariga laakiin markii dambe maxkamadda ayaa go-aansatay ama ogaatay sida lagu yiri qoraalkan in xukunkeedu ahaa mid aad u dabacsan waxaana laga dhigay laba sano xariga haweeneydan ayaa madaxweynaha waxay ku eedeysay iyadoo isticmaalaysa barteeda tictoga ah in fowdo iyo nidaam darro wadankaasi u geliyey waxay sidoo kale sheegtay inuu mas-uul ka yahay waxbarasho la-aanta caruurta dadka oo guryo la-aana iyo shaqaan la-aanta wadankan oo ka ah ama kamid a ah wadamada saliidda qaniga ku ah kana mid a ah wadamada ku yaala koonfurta qaaratan afrika madaxweynahan ayaa markii labaad la doortay bishii agost ee sanadkan sanadkii hore aan iraahdo doorashadaas oo markaasi dadka qaar loo arkay u arkayeen inay tahay mid lagu shubtay gaar ahaana xisbiga kasoo horjeeda mucaaradka ah xukunka waxaa madaxweynehan hayay tan iyo markii uu xorriyadiisa u qaatay kun maxkamadda racfaanka ee caasimadda luwanda ayaa sheegtay in haweeneydan ay u adeegsatay madaxweynaha ereyo gaf ah oo ka dhan ah madaxweynaha marka la fiiriyana waxa maxkamaddu ay sheegtay in arrintaasi ahayd mid qadaf ah waxa ay codsatay haweeneyda nafsadaanteeda in racfaan la siiyo ama la cafiyo maadaama ay tahay haweeney caruur yaryar leh oo hooyo ah laakiin maxkamadda way ka diiday codsigaas waxaana ay sii raacday inay ku amartay in haweeneydan madaxweynaha ay siiso lacag gaaraysa ama waxaa lagu ganaaxay lacag gaareysa kun iyo laba boqol oo doolar oo la siinayo madaxweynaha taasoo ah baa ay u geysatay madaxweynaha sumcadiisa maxkamadda ninka guddoomiyaha ka ah oo salomon romando waxa uu ku tilmaamay madaxweynaha inuu yahay madaxweyne wuxuuna sheegay in shirkadda tigtoga ay arrintaasi ka warqabto haweeneydan waxay tigtoga ku leedahay in ka badan laba kun oo qof oo taageerayaal ah oo muuqaaladeeda soo jiitaan mararka qaar kumanaan aragtay ayaa laga dhiibtaa qareenka u doodaya ayaa u sheegay warbaahinta dalkaasi bortuqiiska in haweeneydan ay tahay markii ugu horeysay oo kiiskeedaba ama ay noqonayso qofkii ugu horeysay ee angola lagu xukumo maadaama sharci aysan wadankaas lahayn qareenkan wuxuu intaan ku daray in xukunkan uu yahay kii ugu dambeeyay ee reexfaan lagu gudbiyo maxkamadda sare ayuunu sheegay in xukunkan dhawaan ay qaadi doonto xeeralaliyaha guud ee dalkaasi ayaa codsaday ciqaab adag waxa uu sheegay in lixda bilood ee ugu horreysay ee xukunka laga riday haweeneydan oo laba sano looga dhigay isagoo sheegay in arrintan ay qayb ka tahay in dadku ay ka fogaadaan hadda kadib madaxda inay u gafaan angola wuxuu ka mid yahay wadamada afrika ugu waaweyn ee dhoofiya saliidda hase ahaatee dadkiisa inta ugu badan waxay ku nool yihiin nolol faqri ah bisha agost kooxaha u dooda xuquuq insaanka oo ay ka mid tahay hay-adda human rights watch ayaa ku eedeysay ciidamada ammaanka inay si sharci daraa u dileen ilaa shan iyo toban qof iyo dadka badan dadkaas oo si weyn uga horyimid madaxweynaha waddankaas markii la doortay madaxweyne lawrence ayaa bishii juun shaqada ka ceriyey wasiirkii dhaqaalaha dalkaasi kadib mudaharaadyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhashay dalkaas ama dalkaasi ka dhacay taasoo ka dhalatay baa laleeyahay oo soo dhac ku yimid kabitaanka shidaalka taasoo keentay inuu sare u kaco qiimaha shidaalka ee dalkaas markan saaxiib yeel waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waar kalamaanay waxaa la yidhi daruuraha hilaaciyo dabla shiday habeennimo dal fog bay ka muuqdaane waranna waxaan maqli jiray baddaada kuwii dabaashay kuwii berrigaaga daaqay hadaanay damba kaa lahayn dalkaygow ayaa ayaad dadku ah dalkaygo ayaa dadku ah walanna waxaan maqli jiray baadida nin baa kula deedaya daalna kaa badane aan doonahayn inaad heshana daayin abidkaae dadkuna moodi duulooda dhashoon wax u daxsoonayne dawa ma laha aakhira haddii loo kitaabdiyey war waxaa kaloo la yidhi dadku waa walaaldanina waa kala wadaysaa war cadowgii yuhuudda khasawaa burburiyeenna waxaan dhihi lahay ilaah baa deeq baxshe madfaca daaraha kadaa war wallaweynay anugu ale hidaayo hidda maqdinay daawada aryadhaha waxaa kaloo layidhi ummad yahay bibbiradu dadka way uga dartaa walle way uga dartaa war cabdulow magaalada garowe maanta shir weyn baa ka furmay mucaaradkii o dhanna waa isugu yimaadeen ma doorashadii wakhti u qabteen war magaatimarskii baa la yskugu yimi warwarka weligan waa dhexaradhan anigu cabdulaan la hadlayaa doorashada wakhtigeedii ma dhaafi kartay yidhaahdeen marka cabdulow waxaad ka tagtay oo maanta warka madaxdaisu tumiweka eh. wakeli daanayste eh. wadadayama dawba eh. mu wax loo dulqaataa hayehe bashiirdherow denimiya daadaalayo dooraashadii dibu dhiga denimiya daadaalayo dooraashadii dib u dhiga war cabdulla waxaa hore loo yidhi dowladdii kacaankiyo intaan qaranku duuflaalin intaan dibirtu waa nugu dhacday ee sharafku doorsoomin dacda iyo intaynaan firshada darib u miilaysan dalka niman wax badan haystay oo damac ka tiiroobay gaasas ay direen iyo jabhado diiddan baysgalaye daryankiiyo hubkii laysku riday daqarrada u geystay iyo dhiigga daatayoo hilbaha duurka lagu saafay inkastoo dadaal lagu baxshoo dad isku hawshaaray duqa in ihdiisaa fidnada loogu dawgalay warbowa maanta akhyaar tarshirtay waxay yidhaahdeen doorashada haddii wakhtigeedii lagu qaban waayo awood baan isticmaalaynaa eeyaan loo kala harin waar bashiirow meesas dief baa soo celisiin war hadde mucaarad waa dabcigiisoo muran waa daldala tahay eh. doorashaday ka hadleen doorka ay noqon doonto dowladdaa xukumaysa warba waa hystalin arrintu geetimirkay maraysahay waxaan ku odhan lahaa eh. kudayo buntland dayo eh. siday dowladeedu tahay waar walla weynee somaalila way ka cadhootay soo dhowayntaa firdhiya u samayseen faysal calo waraabena wuxuu yidhi annagu laascaanood waannu tegayna kana gabban mayno marka dawladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo war ma hayside madaxweyne qoorqoor maanta wuxuu tegey bacaadweyn ma lugeeyeyhe war adigu dagaalka qabaarmoogaad ka tahaye madaxweynuhu wuxuu yidhi dagaalka waa in la galaa oo khawaarijta laga saaraa koonfurta mudug marka hadda haysdaalinine maanto kalena madaxa na furan bay maraysaa hadda taas bisla waali maahino haddii madaxu furmo war cabdulow iska dabawareegeenna markii la sii fiiriyo madax furaanu kama maraan isleeda war war ma haysaane madaxaana furan waxaa ka dambaysay dharaartan markii la gaaro inaan maryaha dhigtaabaan ku dhowaanayaa war waxaan maqli jiray iminka dhudhubiyo miyaan soo dhowaadaa warwaaqlow awalba nagama dheerayn war waxaad ka tagtay dhibtaan kula nacayaa dhibtaan kula nacayaa aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi ow safar inow sahaylaan soco kaaraahu u saxmiya safar inow sahaylaan soca kaaraahu u saxmiya war cabdulla waxaa kaloo la yidhi safar baa la tegayaa iyo socota dheero soo noqod lahayno ina wada sugaaye war bashiiro markaan arkay xaaladda buntland waxaa igu soo dhacday sheeke xikmad leh taasoo ahayd halyeygii reer indiya gandi oo hadda ka hor tareen raaca dhacay ayaa kab ka dhacday tareenkii markuu in yar socday ee u arkay inuusan kabtuu laaban karin ayuu kabtii labaad daaqadda ka tuuray dadkii tareenka saarnaa ayaa la yaabay qaarkood waxay is dhaheen ninkan caqli xumaa oo kabtii hore hadday ka dhacday muxuu tan labaad iskaga tuuray kadibna nin tareenka la saarnaa ayaa wuxuu weydiiyey gaandiyow maxaad u tuurtay kabtan labaad mar haddiiba tii hore kaa dhacday wuxuu ku jawaabay ma awoodi karo in intii hore aan u laabto oo aan labadeeda kabad isku haysto balse waxaan awoodaa in aan tan labaad tuuro si nin hindi ah uu labada kabood u helo uguna xaragoodo marka soomaalida dhan waxaa ka maqan waxaadan adigu heli karin walaalkaa u ogolow reer buntlandna maanta waxaa la gudboon inay kursiga isu ogolaadaan war soomaalidu waxayba isku qanciyaan kursigu waxyaabaha saaxiibtinimada iyo ehelnimada laysku siiyo ka maahan war soomaalida keliya mahane buugga qoray aadan barre ducaale qayb ka ah waxa uu ku sheegay eh. in afrikaanku ay ku yar tahay eh. isuquuritaanka kurasta eh. laakiin adduunyada kale lagu kala hormaro cabdikuusow taasaan ku xusuusahahe waxaan maqli jira nin qabweyniyo nimaanuba qabi isqardoofe isqaderiyeenewar cabdulaw haddii kursi laysku qadarinayo ma muuse bixi baa ku dheganaan lahaa war kalamahanay biniaadanku wuxuu jecel yaha wuxuusan xamili karin tusaale ahaan biniaadanku in la boqradu jecel yahay haddana inta badan ma xamili heli karaan haddana in la jeclaaduu jecel yahay hal qofoo keligiisuuna dhibsanaya hadduu jeclaado waar waxaa kaloo la yidhi waxaad jeceshay lama helo naftayday warwaaqlo waxaa kaloo la yidhi ah. naftaydu naf bay rabtaa naftuna naf kalay rabtaa war waxaa kaloo la yidhi jacayl aan lagula wadin wakhtigaagayuu lumin war kalamaanay war ma haysiina nin bakaylnimo dhammeeyey ayaa wuxuu arkay ragga khiyaarahow yaqaano gabadhu ku soo socda oo marti u ah kadibna wiilkiisiiyuu la hadlay isagoo kor codka u qaaday martida maqashiinaya wuxuu ku yidhi wiilkaygiiyo orod suuqa aad marti culus baa maanta noo timid ee hilib noo soo iibi cabbaar markii wiilkii maqnaay ayuu soo laabtay isagoo faramaran aabbihiiya inta iska dhigay qof yaaban oo wuxuu yidhi aaway hilibkii aan ku diray aabbow martida waa inoo fadhisaahe wiilkii wuxuu ku jawaabay aabbay hiblihii markaan u tagay wuxuu ii sheegay inuu cuntada hilib sida subagii ah kadib waxaan ku fikiray mar haddiiba waxba isdhaamin inaan ninka subaglaha u tago oo subag nooga soo iibiyo markii aan subaglihii u tagayna wuxuu ii sheegay inuu hayo subag sidii biyihii ah kadib waxaan ku fekeray mar haddiiba biyihii kale u yahay oo uusan biyaha waxba dhaamin inaan gurigiis kaga soo laabto oo biyaha guriga noo yaalla isticmaalno kadib aabbihiia wuxuu yidhi mar haddaad sidaas garatay oo xaaladdu ay sidaas tahay caqliga anigaa kugu dhalay balse waxaan ka xumahay kabihiya waxay kaaga dhammaadeen marba dukaan sidaa u tegaysay wiilkiiya wuxuu ku jawaabay aabba kabaha aan watay waa kuwii martida war cabdikuusow taasu waa qawda maqashiin waxna ha u war cabdulow hadda ka hor ninbaa wuxuu arkay nin ay qaraabo yihiin oo aan salaada ku fiicnayn markaasba wuxuu ku yidhi haddii aad salaada tukato oo si fiican aad salaada u xiriiriso toddobaad walba lacag baan ku siinaya kadibna ninkii toddobaadkii u horreeyey markuu salaaddii waday ayuu ninkii u tego u yidhi idhiib hadda lacagtaadii ballan qaaday markaasbuu wuxuu ugu jawaabay war masalaada ilaahay baan lacag kugu siiyaa kadibna ninkii tukan la yidhi wuxuu yidhi haddixay kuugu taar sidaad ii sirtay oo kalean kuu siray intii aan tukanayaba maweysa qabine naw waar macaliyeeru ahaa warbowkaasba mustafa maartinba waar kuwaas intay busaarada qabsatay safka hore kuma tukan miyaa aniyaa tabar way toobad maahan kalamaale magaalada qase markaad fiirisaan sida yuhuuddu u burburisay qarxii soomaal xasuusanaysaan welina isma dhiibine shacabka reer falastiin waa dagaalamayaan sida muuqatana israa'iil waa eedi doontaa hadda ay samaynayso war waxaan maqli jiray eh. waa boqol yahuuduye rag baabiirinayo baarka uu firaaye barqa laguma gaadheene eh. hadda maraykankii wuxuu leeyahay eh. hub iyo diyaarado iyo maraakiib baanu dirayaa israa'iil ogow waxa intaas loo marayana waa dad shacab ah oo isdifaacaya oo dhulkoodii lagu haysto warheedhaha war ma mahaysaane hooyo soomaaliyeedoo hal wiilahoo keligiis ay wiil ka dhashay oo madi ahaa uu uga dhintay dagaalka khawaarijta ayaa waxaa layidhi yaa u sheegi kara geerida wiilkeeda kadibna toddobaad labaad markii laga qarinayey soomaalidahe waa taqaana inuu afkay ka falan mid baa u sheegay kadibna waxay tihi goobtii lagu dirirayaa u haray dhimasho waa loo joogaahe kadibna qofkii u sheegayaa wuxuu ku yidhi meeshii innagaa u harnay oo si buuxda gacanta ugu dhignay halkii uu ka filayay inay isbaddesho ay oydo ayay inta mashxarad ku dhifatay waxay tidhi insha allaahu aniga iyo wiilkaygu jannadaan ku kulmi doonnaahay qorigii uu ka dhintaa layii keenaan ku dirire aryadhaha reer falastiinna beriga mamahaasay ka joogtaa iyakana gefka uma dulqaataan gardarrada ma geelida ma diidaan xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkeena iyadaa u dambeysa una mahadnaqayaa saaxiibaddaga la qayb qaatay barnaamijka toban diyaaran farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba codka macaan fanaaniinta luul jiilaani ilaah u naxariistay axmed shariif kiler heesta adaan ku imid ayaan kaga teginaya nabadgelyo